دولتي باقية للعدى رامية جندها يهتفون إنها باقية نهجها لا يبيد نورها يستزيد من إله مجيد للدجى ماحية غيثها كالسحاب يمطرا بالحراب في جموع الكلاب والعيد الغاوية بالظبى المرهفات صاغت المكرمات أيقظت من سبات أمة غافية يا جموع الضلال باقية لا تزال راسية كالجبال راسية راسية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا عنا ونكسن لغا استيال إذن لهان تيم بكسور دوالة برنامج كتو دبات كي إذا عدي إسلامي قال هجرتين وأدي قستان مالي والبو إسنين أه. taariikhda waxay ku asteysan tahay kowda dulqacda kun afar boqol koob iyo afartanka hijiriga dhanka kalena ku aadan labaatan iyo labada bisha juun labada kun iyo labaatanka waxaad si toos ah noogala socon kartaan barta aynu ku leenahay telegramka iyo facebooka qodobada aan idinkugu heno barnaamijkana waxaa ka mid ah dhacdooyinka iyo howlgalladii ciidamada dowladda islaamiga ka fuliyeen dunida dacladeeda maqaal la magacbaxay qaramada midoobey iyo casriga khilaafada iyo warbixinadii taxanaha ahaa ee aan idinkaga soo turjumnay janalka muhaabir soo saaraha barnaamijka walaalkeen cabdisataar لأنك فرسمada walaalkiin daacad قلعة المسلمين بأسها لا يلين نارها حامية نارها حامية فجرت سمعهم أسكبت دمعهم شتتت جمعهم aynu ku bilaawno dhegaystayaal xubintii howlgalladii ay ciidamada dowladda islaamiga ka fuliyeen dunida dacladeeda isbuucii naga tegey waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeena diiriya في صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور البغاة ما بقى من كلام غير كر الأباد والرصاص فتان والجسوم فتان كيف أرضى المقام فالسلام السلام dhegaystayaal kusoo dhowaada warka isbuuciga inaga tegay iyo dowladda islaamiga weerarada ay fuliyeen mujaahidiinta dowladda islaamiga isbuuciga inaga tegay ayaa kor u dhaafay konton weerar sidoo kale khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee gaaray gaalada iyo murtadiinta ayaa isna kor u dhaafay laba boqol sidoo kale waxa uu gaaray burburka gaadiid ee laga waxyeeleeyey xoogaga cadowga saddex iyo labaatan gaadiid ah kaalinta koowaad ee weerarada ay fuliyeen mujaahidiinta waxaa ka gashay wilaayada ciraaq waxayna fuliyeen mujaahidiinta ka howlgal ciraaq shan iyo soddon howlgal waxaana dhimasho iyo dhaawaca ku noqda labiyo konton murtadiin ah kaalinta labaad ee weerarada isbuucan waxaa galay wilaayada galbeedka afrika waxayna fuliyeen lix weerar oo dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen boqol soddon iyo siddeed xubnood oo ka mid ahaa cadowga mujaahidiinta wilaayada sayna ayaa iyagana fuliyey lix weerar oo ay toban xubnood dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen mujaahidiinta wilaayada shaam ayaa iyagana fuliyey saddex weerar oo toddoba xubnood dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen halka mujaahidiinta wilaayada bartamaha afrika ayaa iyagana fuliyey hal weerar oo hal xubin ku geeriyooday haatanna aynu isdultaagno dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee dhacay isbuucaynu soo dhaafnay wargeeska alnaba oo soo bandhigay tafaasiishii weerar isbuucii hore ka dhacay wilaayada galbeedka afrika weerarkii mangono waxaan ku ilaalinaynay caqiidada muslimiinta iyo sharafkooda ayaa cunwaan looga dhigay qormadan wargeeska ayaa waraysi meelo badan taabanaya la yeeshay amiirka guud ee ciidamada wilaayada galbeedka afrika isagoo wax ka weydiiyey sababta iyo tafaasiisha weerarka loo qaaday mujaahidiinta oo sii wada u gargaaridda muslimiinta iyo uhiilintooda ayaa isbuuciina soo dhaafay weerar xooggan ku qaaday magaalada mangoono ee ku taala gobolka boorno ee waddanka nigeriya gaaladu lama ahayn in ay mujaahidiintu awoodaan weerar nuucan oo kale ah kadib xamalaadkii ciidan ee ay mujaahidiintu ku soo qaadeen xilliyadii dambe taa oo fajiciso ku noqotay dawaaqiidda nigeriya iyo kuwa mandiqadaba wargeyska ayaa lagu yidhi kadib waraysigii aan la yeelanay amiirka guud ee ciidamada wuxuu inala wadaagay macluumaadkan soo socda waxay isku dayayaan saliibiyiinta iyo murtadiinta ku sugan nigeriya in ay ka faa'iidaystaan xaaladda faqri ee haysta dadka muslimiinta ah iyagoo raba inay ka weeciyaan diinkooda waxayna inta badan dadka ku kadiyeen la shaqaynta hay-adaha qaraamada midoobay iyo kuwa kale ee saliibiyiinta ah dhab ahaanna waxay la shaqeeyaan hay-ado dadka gaaleeya iyagoo sidoo kale noqday bar kulan laga shaqaalaysiiyo jawaasiista kuwa oo ka qayb qaata dagaalka lagula jiro mujaahidiinta kadib markii uu ciidanka nigeriya awood u heli waayey inuu ka taliyo manaadiqda iyo degmooyinka waaweyn ee u dhow harada jaad halkaa oo ay ku sugan yihiin mujaahidiinta kuwa oo dadka muslimiinta ah bara towxiidka iyo diinka waxa ay dareemeen in ay arrintu faraha ka sii baxayso waxayna bilaabeen in dadka muslimiinta ah ay ka fogeeyaan manaadiqda u dhow mujaahidiinta iyagoo ku hungurigelinayo dadka mucaawinooyin ay ku siin doonaan kaamamka dulliga iyo darxumada sidoo kale ciidamada murtadiinta ayaa hareereeyey qaar ka mid ah tuulooyinka muslimiintu degaan iyagoo afduub u kaxaystay dhammaan dhallinyaradii gabdhaha iyo wiilasha isugu jiray iyagoo geeyey kaamoom si ay kaga fogeeyaan dacwada mujaahidiinta mararka qaar ayayba xoog ku raraan dhammaan dadka deggan tuulooyinka iyagoo ku aruuriya kaamum ay mamnuucu tahay in laga baxo sidoo kalena dadka u diiday inay qabsadaan howl maalmeedkooda sida inay beerahooda u shaqo tagaan ama ay xoolahooda raacdaan waxay sidaa u sameynayaan si ay dadka uga xarimaan shaqooyinkooda ayna usoo horsadaan gacmahooda hay-adaha saliibiyiinta iyo mursiyiinta kana tagaan diinkooda iyo caqiidadooda ayuu yidhi amiirka guud ee ciidamada mujaahidiinta wilaayada galbeedka afrika mar la weydiiyey sababta ay mujaahidiintu u weerareen magaalada ayuu ku jawaabay amiirka guud ee ciidamada mujaahidiinta wilaayada galbeedka afrika magaaladan ay mujaahidiintu weerareen waxay saldhig u ahayd mashruucyada guracan ay saliibiyiinta iyo murtadiinta iyagoo ku soo ururiyey dad aad u fara badan oo ay ka kala keeneen magaalooyin kala duwan kuwa oo gaaraya ku dhowaad boqol iyo siddeetan kun oo qof waxayna saldhig weyn u ahayd hay-adaha waxgaaleeya iyo shaqaalahooda oo gaaraya shan boqol oo qof kuwaas oo isku halaynaya ciidamo xooggan oo gaaraya kun askari kuwa oo lagu gadaamay dhammaan magaalada mujaahidiinta oo u adkaysan waayey xaaladda dadka muslimiinta ah ee ku xaraysan kaamuumka magaaladaas ayaa go'aansaday in weerar balaaran ku qaadaan magaalada taariikhdu markay ahayd saddex iyo labaatanka bishii aynu soo dhaafnay ee shacbaan mujaahidiinta ayaa ka weeraray magaalada laba dhinac waxaana u suuro gashay allah fadligiisa in ay la wareegaan magaalada iyagoo sidoo kale ku burburiyey dagaalka shan taangi iyo saddex gaari oo cabdibilo ah saddex kalena way ku soo qaniimaysteen waxaana weerarka lagu dilay saddex iyo labaatan askari halka mid kalena gacanta lagu soo dhigay mujaahidiinta ayaa si dhammaystiran ula wareegay gacan ku-haynta magaalada iyagoo sidoo kale dab qabadsiiyey xafiiska ay gaalada qaramada midoobay ku lahaayeen magaalada iyo saldhigyadii ay ciidamadu ka carareen waxaana ay mujaahidiinta xabsiga magaalada ka sii daayeen dad muslimiin ah inta aysan dab qabadsiinin ka hor ugu dambayntii amiirka guud ee ciidamada mujaahidiinta wilaayada galbeedka afrika ayaa ku soo gebagabeeyey waraysigii uu siiyey wargeeska alnaba fariin ku socotay dadka muslimiinta ah isagoo ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan guryahooda iyo deegaanadooda mujaahidiintuna ay sugi doonaan ammaankooda dhanka kale amiirka ayaa fariin u diray dadka beddelay diinkooda ee la shaqeeya gaalada iyo murtidiinta wuxuuna ku yidhi toobadkeena inta aydan gacmaheennu ku soo dhicin haddii kale waxaa shallaay doontaan xilli uusan shallaay waxba tari doonin ninkiina liibaanayna waa kan kuwaana qaatay keyrkiisa ee aan naftiisa ku waana qaadan dhegaystayaal intaas ayaynu kusoo gunaanadaynaa wararkii dowladda islaamiga ee isbuucii naga tegey يا الكرام لست أفضل المقام في صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور البغاة ما بقى منك غير كر الأباد والرصاص كام والجسوم فتات كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام aad baad u mahadsan tahay walaalkeena diiriya haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada maqaal ciwaankiisu yahay qaramada midoobey ee casriga khilaafada oo aan idinkaga soo turjumnay jariiradda alnaba tirsigeedii shan iyo tobanaad waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeena abuubakar أسطو الطغاة انتهى عهده وحلت نهاية ملك الكبل أحقا هوى عرشهم في الثرى ودهر الظلام أحقا أفل أحقا دنا عزنا وانقضى زمان الخنوع وعهد الشلل مقنaanshaha sharciga allah uu ka الدنيا yahay يسر iyo sarmaridda dulmiga aadanaha isdulmiyeen ayaa waxay sababtay inay bataan dagaalada iyo hardanka u dhexeeya ummadaha dhexdooda si qole walbaahi ay u maalmariso rabitaankeeda shuruucdeedana u dhaqangeliso masaalixdeeda gaarka ana u ilaashato waxay gaaladu ogyihiin in islaamku yahay waddada keliya ee badbaadada u ah aadanaha oo idil laakiin si taas ay u inkiraan meeshana uga saaraan waxay hindiseen qaabab ay ku xaqiijin karaan masaalixdooda iyadoo aysan saameyn ku yeelanin loolankaasi ka dhex jira waxayna yegleeleen wax loogu yeero qarmada midoobay wuxuu ahaa dagaalkii koowaad ee dunida mid horseeday inuu wej cusub yeesho loolankii ka dhexeeyey awoodihii waaweynaa ee soo jireenka ahaa sida faransiiska ingiriiska ruushka iyo kuwii soo kobcay ee bilaabay inay difaacdaan danihii gumaysay ay ka lahaayeen dunida meelo badan oo ka mid ah dagaalka kadib dunidu waxay gashay isbeddel muuqda kadib markii laysku barbardhacay lana waayay dowlad ku kali noqon karta amar ku-taaqlaynta caalamka sidaa darteed ayaa dagaalka markuu soo idlaaday waxaa la go'aamiyey in la aas-aaso golihii la oran jiray cusbatal umam ama waxa loogu yeero league of nations golahaas oo ay qayb ka noqdeen dowladihii awoodda yeeshay ujeedka ayaa ahaa in dib u habeen lagu sameeyo qaabkii qubadaha guulaystay ay ugu heshiin lahaayeen gumaysiga ummadaha taagta daran waxaana meesha laga saaray qaababkii hore ee gumaysi iyadoo la dejiyey qaab cusub oo loogu magacdaray al-intidaab ama maandeed taasoo macnaheedu noqonaya in ummad weliba oo ka mid ah kuwa taagta daran ee ku hoos noolaato awood ka mid ah awoodaha waaweyn taasoo isku koobaysa hantidii iyo kheyraadka ummaddaas kana difaacaysa damaca awoodaha kale ujeedkii loo asaasay cusbatul umam ayaa ahaa in awoodaha waaweyn ay ka guuraan loolanka militari ee khasaaraha badan una guuraan loolanka dhanka siyaasadda ah arrinkaas oo u sahlaya xulafada dowladihii guulaystay inay danahooda ilaashadaan laakiin muddo yar kadib waxaa iska hor yimid damcii dhulballaarsiga ahaa ee dowladahan taasoo keentay inuu burburo golihii cusbatul umum kadib markii jabaan ay weerar ku ekeysay shiinaha iyo mandiqada manshuuriya oo dhacda waqooyi bari qaaradda eeshiya talyaanigana uu dagaal ku qaaday ethoobiya halka hitler oo ahaa hogaamiyihii jarmalka uu isku fidiyey dalal badan oo yurub ka mid ah isagoo muddo kooban kula wareegay namsa oo iminka loo yaqaano austria togoslofakiya iyo boland dhammaan dowladahan ayaa ka wada tirsanaa golaha cusbatul umum sidaas ayuuna ku burburay golaha kadib markuu xaqiijin waayey asbaabihii loo aas-aasay ee ahaa inuusan dagaal ka dhex dhicin awoodaha intaa kadib waxaa bilowday dagaalkii labaad ee dunida kaasoo ay ku baxeen in ka badan afartan milyuun oo qof tiro intaa ka badanna lagu dhaawacay qaarna lagu waayey sida lagu sheegay tirkoob ay sameeyeen dowladahaas gaalada ah dagaalka ayaa soo idlaaday waxayna dowladihii guulaystay dib ugu heshiiyeen sidii loo dhisi lahaa golo loo dhan yahay kaasoo awoodaha waaweyn u kala xadida masaaliixdooda si aysan iskugu dhicin waxaana la aasaasay wax loogu yeero qarmada midoobay sannadkii sanadkii labadii awoodood ee ku adkaaday dagaalkii labaad ee dunida ee kale ahaa maraykanka iyo midooda suufiyeeti ayaa lahaa fikraddii lagu aasaasay qarmadii midoobay si laysku waafajiyo danaha labada quwadood sidoo kale waxaa jiray awoodo kale sida ingiriiska oo raacsanaa maraykanka xulufana la ahaa intii uu socday dagaalka faransiiska ayaa isna lagu soo diray golaha cusub kadib cadaadis ay britain ku saartay maraykanka si loogu gaashaanto mar kale inay jarmalku yeeshaan awood sidoo kale waxaa golaha lagu soo daray shiinaha si loogu horjoogsado boqortooyadii jabaan himilooyinkeedii dhulbalaarsiga ahaa ee ay ka waday wadamada dhaca waqooyigii iyo bartamaha qaaradda eeshiya waa sidaas qaabkii iyo ujeedkii loo yagleelay qarmada midoobey laakiin waxay ku guulaysteen inay dadka ka dhaadhiciyaan in hay-adda qarmada midoobay ay tahay mid ka madax bannaan dowladaha awoodna u leh in dowladaha caalamka oo idil ay hoos yimaadaan si isku mid ah una hoggaansamaan waxa loogu yeero qawaaniinta iyo shuruucda dowliga ah laakiin xaqiiqda ayaa ah in hay-addu ay tahay mid ku daba dabafiilsan quwadaha waaweyn ilaalisana masaaliixdooda gaarka ah ayaga ayaa maalgeliya awoodda ciidan ay hay-addu leedahay si loo dhaqangeliyo go'aanada ka soo baxa waa iyaga sidaa darteed heshiisyada iyo shuruucda hay-addu waxay damaanad qaad buuxda siinayaan awoodaha waaweyn in dhammaan waddamadii laga adkaaday sida jarmalka iyo jabaan aysan ka bixi karin nidaamka dawliga ah si mar kale uusan u dhicin dagaal la mid ah kii koowaad ama labaad laakiin dowladaha taagta daran ayagu waxaa bannaan in la handado mararka qaarna weerar lagu ekeeyo waayo duulaan lagu qaado kama dhalanayo dagaal caalami ah عما حصل أحان الشروق لشمس الأمل أآن البزوق لفجر المنى أآن الجلاء لليل سدل أبدر الدجى قد سما واعتلى وتم السناء له واكتمل أيا نفس قومي ولا تسألي وثوري على الظلم مع من نزل kadib nusqarni oo ay qaramada midoobay soo jirtay waxaa soo kobcay dowlado dhowra kuwaasoo awood ahaan ka sarmaray waddamadii ay iskufilka ahaayeen dowladahan waxaa ka mid ah indiya baraaziil iyo jabaan ha yeeshee waxaa mudan in la ogaado in awoodahan soo koraya aysan suurgal u ahayn inay hana qaadaan haddii aysan taageero ka helin mid ka mid a ah awoodaha waaweyn ee aas-aasay qaramada midoobay sidaa darteed ayay isku dayayaan had iyo jeer sidii ay uga hoos bixi lahaayeen awoodahan waaweyn laakiin waxaa xusid mudan in quwadaha waaweyn ee horay u dejiyeen codka loo yaqaano vitoga kaas oo u sahlaya shanta dowladood ee dunidu ku amartaaglaysa inay is-hortaagaan go'aan waliba oo qarmada midoobay ka soo baxa kaas oo ka dhan masaaliixdooda gudaha iyo dibadda arrinkaas oo qaramada midoobay qiimo tiray kana dhigay hay-ad aanan awood u lahayn inay kaalinteeda ka qaadato faragelinna ku samayso arrimo badan oo caalami ah vitoga ay adeegsanayaan awoodaha waaweyn daraaddiis waxaa arkaynaa inaysan awood u yeelanin fargelinta jazaa'ir sababtoo ah waxaa is-hortaagay faransiiska sidoo kale kambodiya is-hortaaga uu shiinaha is-hortaagay dartiis sidoo kale maraykanka oo si indhala'aana u taageera had iyo jeer yahuudda xoogga ku haysata baytulmaqdis maantana waxaan goobjoog u nahay in qarmada midoobay ay awoodi la-dahay go'aan inay ka gaarto nidaamka nusayriga ah is-hortaagga uu ruushka is-hortaagay dartiis halkaa waxaan arkaynaa in ujeedka quwadahan waaweyn ee isugu gaar yeeleen codka loo yaqaano vitoga uu yahay sidii ay ugu difaaci lahaayeen masaaliixdooda gaarka ah haddii ay ogolaasho loo dhan yahay ka waayaan golaha ammaanka ee qarmada midoobey oo waxaa dhacday in midowgii suufiyeeti markii uu ka waayay qaramada midoobey ogolaasho uu duulaan ku ekeeyey dhulka khuraasaan isagoo difaacaya xulafadiisa shuuciyiinta ahayd sidaas si lamid a ah, maraykanka ayaa duulaan ku qaaday ciraaq iyadoo la xasuustay in golaha ammaanka ay si aqlabiyad leh u diideen duulaan lagu qaado dalka ciraaq dhanka kale haddaan eegno fargelinta tooska ah ee qaramada midoobay ee ku samayso meelaha qaar waxaad arkaysaa inaysan dhaafsiisnayn shaqaalaysiinta ciidamada qaar ka mid ah waddamada taagta daran kadib ogolaansho iyo maalgelin ay bixiyaan dowladaha waaweyn taa haddii aysan dhicinna suurgal uma ahan qaramada midoobay inay fargelin ku samayso xalinta khilaafaadka iyo hardanka ka dhexdhaca dowladaha caalamka qaar haddaba isku soo wada duub oo arrimahaas aan soo sheegnay oo idil waxay qaramada midoobay ka dhigayaan daaquud aan wax qiimaha ugu fadhinin caalamka marka laga reebo inuu daboolo baahida dowladaha waaweyn ee dunida ku amartaagleeya kuwaas oo dadka uga dhigay hay-addan sanam lagu qasbo inay caabudaan una hoggaansamaan waxa loogu yeero asharciyatu dawliya ama international low dhanka kale dowladahan ayaysan wax qiimaha ugu fadhinin u hoggaansanka shuruucdan ay u dejiyeen sidii ay samayn jireen dawaaqiidda iyaga ka horreeyey kuwaas oo shucuubka ay xukumaan ku qasbi jiray inay caabudaan asnaam eesan iyaga laasimin cibaadadooda sidaan horay usoo xusnayba hay-addan laguma aas-aasin dimuqraadiyadda ay doonayaan in lagu farad yeelo dunida iyagoo adeegsanaya heshiiska caalamiga ah ee qarmada midoobay laakiin waxay ku taagan tahay in xuquuqda lagu hanto hadba ciddii awoodda leh ayna yeeshaan xaqa codka loo yaqaano vitoga kaasoo u sahlaya inay is hortaagaan qaraar walba oo ka hor imaanaya danahooda gaarka ah sidoo kale waxa loo yaqaano shuruucda dowliga ah ee u degsan qarmada midoobey laguma dabaqo dowladaha iyo ummadaha taagta daran mooyaane iyo cid waliba oo isku dayda inay ka hoos baxdo nidaamka cusub ee dawliga ah sida ku dhacday sadaam xuseen kadib markii uu duulaan ku qaaday kuweyt ugu dambayntii sannado badan oo gaalada caalamka isku dayayeen inay mideeyaan awooddooda ayna hoosgeeyaan qarmada midoobay waxaan arkaynaa inay ku guuldaraysteen halka dadka muslimiinta ah dadaalo dheer kadib uu allah u soo celiyey kayaankii midayn lahaa oo ah khilaafada islaamiga dagaalka maanta dunida ka hurayana ma dhaafsiisana labadaasi qaybood ee ay kala hogaamiyaan laakiin aasaaska ay ku taagan tahay qaramada midoobay ee taagta daran ayaa sababay in labada quwadood ee maraykanka iyo ruushka uu mid waliba ku dadaalo siduu u samaysan lahaa xulafo uu ku wajaho khilaafada islaamka halka qaramada midoobay ee marti ka tahay hardankaas allah idinkiisana wakhtiyada soo socda waxay ummadaha caalamka ka sii dhexli doonaan tafaaruq iyo kala tag halka khilaafada islaamkana ay kusii midoobi doonaan dhammaan muslimiinta waxaana dhici doonta sida nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugan in ummadaha gaalada ay imaan doonaan halka loo yaqaano daabiq iyagoo u kala qaybsan labiyo toban qaybood ama kalwato labiyo toban calan mid mid raacsanna uusan jirin halka muslimiintu ay ka hoos dagaalamayaan hal imaam hal hadaf iyo raayadda ay ku qoran كلمة توحيد لا إله إلا الله محمد الرسول على بقايا الشرذمة غص الصفوف المسلمة هذا زمان الملحمة هذا زمان العاديات على بقايا الشرذمة غص الصفوف المسلمة هذا زمان الملحمة هذا زمان العاديات على بقايا الشرذمة غص الصفوف المسلمة هذا زمان الملحمة هذا هذا زمان العاديات على بقاء aad buu u mahadsan yahay walaalkeena abuubakar markaana ku soo dhowaada dhegaystayaal qaybtii afraad ee taxanaha muhaabir waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeena dhiblaawe وفوق هامي سيف الشوق منتشق وبين عيني بات الحزن ملتحفا جفنا فأدفعه عني فيلتصقون وبين جرحي ونزفي قصة كتبت وبين لون دمي والملتقى شفق أسير قربان dhegeystayaal kusoo dhawaada qaybtii afaraad ee taxanaha muthaabic isbuucaynu soo dhaafnay waxay inoo joogtay al-shabaab oo ka mamnuucay idaacadahooda inay soo xigtaan wararka xiriirka la dowladda islaamiga iyo sidoo kale inay mamnuuceen iswadaarsiga iyo daawashada aflaamta dowladda islaamiga kadib marka ay kusoo bandhigi jireen wadooyinka waaweyn iyo goobaha ay dadka isugu yimaadaan dhanka kale waxaa sii kordhayey siraaca fikirka ah ee u dhexeeya dowladda islaamiga iyo hoggaanka sare ee alqaacida ilaa uu gaaray meeshiisii ugu sarraysay waxaana sii kordhayey tuhmooyinka iyo been abuurka lagu soo tuurayo dowladda islaamiga halka qiyaadada al-shabaab ay dhagaha ka furaysteen hardankaas taa uu wereedhisay inta badan dadka ayna garan waayeen dhanka ay u socoto kooxda laakiin waxaa bilowday xilligaas oo ifbixidda dadka doonaya xaqa kuwa isugu jira horjoogayaal iyo kooxo ka mid a ah xarakada kuwaasoo ku adkeysanaya inxiraafka alqaacida iyo taalibaan oo kasii horreysay iyagoo lagama maarmaan ka dhigayay in lagu biiro jamaacada muslimiinta eedana dusha kaga tuuraya hogaanka sare ee al-shabaab laakiin al-shabaab oo isku dayeysay inay daboolaan culayska iyo guuxa soo ifbaxaya ayaa waxay faafiyeen dacayad been abuura taa oo tibaaxaysa suuragalnimada in al-shabaab ay ka baxaan beecad ay kula jiraan alqaacida macquulna ay tahay inay khilaafadu ku biiraan iskuday weliba oo ay sameeyaan afraad ka tirsan kooxdana ay suuragal tahay inuu hakad ku yimaado mashruuca weyn ee xarakadu soo wado dhammaan waxa ay saa u sameynayaan ayaa ah siihakinta suuragalnimada in khilaafadu ay soo gaarto soomaaliya iyo inay yareeyaan culayska ka dhex jira kooxda gudaheeda muhaajiriinta oo iyagaba aad isaga yaraa ayaa ahaa kuwa gadaal ka riixayay arrinta ku aadan baycada khaliifka laakiin al-shabaab oo daraysan arrinta ayaa furfurtay awooddii muhaajiriinta iyagoo u kala diray jabahaad kulul si aysan ugu suuragelin mar kale inay kulmaan sidoo kale waxaa lagu ururiyey telefoonadooda si ayna wada hadal waxaana xusid mudan in qaar ka mid ah walaalaha muhaajiriinta ahaa ay ku shahiideen dagaaladaas kadib markii ay caddeeyeen in baycad ay kula jiraan khaliifka muslimiinta inta aan loo qaadin jabahaadka waxaana ka mid ah hogaamiye cabdimalik assuudaani allah ka aqbalay oo ahaa xilligaa amiirkii ciidamada muhaajiriinta dhanka kale soomaalidii taageerada u ahayd dowladda islaamiga ee iyagana loo kala diray dowraad lagu tilmaamay sharci laakiin dhab ahaan ahaa kuwa lagu bedelayo caqliga dadka aaminsan khaliifka iyo baycadiisa waxaana la wada ogsoon yahay in xilliga ugu yar ee lagu maqnaado dowraadkaas ay tahay lix bilood oo ay mamnuuc tahay inu qofka helo wax xiriir isgaarsiineed ah kadib markii lasoo daroogeeyo ayaa dib loogu soo celiyaa halkii laga kaxeeyey iyadoo la furfuray dhammaan asxaabtii uu ka tegey kadib meermeerintii al-shabaab iyo iyadoo aysan jirin hoggaan mideeya taageerayaasha dowladda islaamiga ee ka mid ah xarakada kuwaasoo shabaabku mar hore kala furfureen iyo iyagoo ka baqanayay awoodda al-shabaab taasoo soo afjartay dhammaan kacdoonnadii ka dhex dhacay gudaha xarakada oo ay ugu caansanayd qadiyadii sheekh seylici iyo kooxdiisa taa ayaa ku keentay in badan oo ka mid ah walaalaha inay ka qustaan suuragalnimada in dowladda islaamiga laga leeli karo soomaaliya waxaana ka mid ahaa sababihii ku dhaliyey walaalaha arrinkaas kow inaysan jirin dalad midaysa oo isku xirta walaalaha beecada doonaya labo al-shabaab oo si fiican u dhex galay sufuufta walaalaha taa oo sii siyaysay xaaladda cabsi iyo kala shakintii jirtay iyadoo la kala saari waayey kandhabta ay ka tahay arrinka baycada khaliifka iyo kan u yimid dana kale waxayna imaanaysaa arrinkaa xilli ay ka laabteen inta badan dadkii taageerada u ahaa dowladda islaamiga sababo dhowr oo jira awgood waxaana ka mid ahaa kuwo u baqay naftooda kuwa hawadooda raacay iyo kuwo kale oo jegooyinkooda u cabsaday saddex walaalahoo aaminsanaa in nimanka al-shabaab ay yihiin walaalo dagaalkooduna uusan banaaneen sababtuna waxay ahayd in walaaluhu xilliga ay ka war la-aayeen xaaladda alqaacida ee maraysa iyo taliban oo ka horeysay walaaluhuna waxay ahaayeen kuwa ka dhowrsada in dagaal ay kala hortagaan kooxda dhammaan asbaabaha oo isbiirsaday ayaa ku riixay walaalaha qaar inay isaga tagaan soomaaliya ayna aadaan saaxaad kale oo jihaadka uu ka soconayay sida saaxada yeman daygii ugu horreeyey waxaa sameeyey shan ka mid a walaalaha muhaajiriinta kuwaasoo isku dayay inay soomaaliya isaga baxaan waxaana ay kala ahaayeen muscab almuhaajir waana walaal jarmal ah kaa oo asalkiisu yahay soomaali labo cabdiraxmaan assuudaani kaa oo ku can ahaa maxamed makaawi wuxuuna ahaa walaal ka soo hijrooday waddanka suudaan khaliil alamriiki wuxuuna ahaa walaal kasoo hijrooday maraykanka yaxya alkiini oo ahaa walaal kasoo jirooday waddanka kenya iyo abuuqudaama asoomaali oo ka mid ahaa raggii hore ee ansaarta jihaadka iskudaygan ay sameeyeen walaaluhu wuxuu dhacay bishii muxaram sannadii kun afar boqol soddon iyo toddoba hijriya walaalaha shanta ah ayaa ka ambabaxay magaalada jilib iyagoo u ruqaansaday dhanka iyo xeebta si ay u raacaan dooni ay hore ula heshiiyeen laakiin ninka ay la heshiiyeen oo ahaa nin khaa'in ah ayaa walaalaha kaga baxay ballankii kadib markii uu qaatay lacagtii ay ku heshiiyeen haddaba markii ay walaaluhu soo gaareen xeebta ayay waayeen ninkii ay ballanka lahaa lahaayeen iyagoo ku tashanayay in cunnadooda iyo biyahooda ay u saaran yihiin doonta sidaa darteed iskumaba aysan soo kalifin soo qaadista waxa ay jidmar ahaan u qaadan lahaayeen laakiin markii ay doonta waayeen ayaa waxaa u bilowday wakhti adag oo ay walaaluhu dareemeen rafaad iyo gaajo aad u daran ilaa ay cuneen caleynta geedaha iyadoo ay usii dheerta cabsi ay ka qabeen in al-shabaab ay ka war helaan arrinka safarkooda dhegaystayaal halkaa ayaan kusoo gobagabaynaynaa qaybtii afaraad ee taxanaha muhaabir oo aynoo qaybta shanaad iyo isbuucayna soo aadan insha allah التقى شفق أسير قربك لا شيء يباعدني وكان يفصلنا عن بعضنا الأفق الله يعلم كم أخفيت من عاوز والنفس من شدة الأحزان تنساحق والله يعلم كم أخفيت من ألم وكم تسمر في أجفاء أجو ما أيوة لك هنا دبلاوة dhegaystayaal waxaynu isla soo gaarna qaybihii dambe ee barnaamijkeena waxaanu idinkaga tegaynaa goosgoos ka culimmada jihaadka taniyo intaynu ku kulmi doonno barnaamijka lamida iyo toddobaadka ina soo aadan hadduu allah yidhaahdo waa bahda idaacadda islaamiga alhijrateen oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي ولذلك يا أحبابي الكرام من دروس العقيدة ومن دروس التوحيد يقوى إيماننا ويقوى توكلنا على الله واعتمادنا عليه سبحانه ووالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما عرفت حقيقة التوكل وما عرفت حقيقة الصبر إلا من دروس العقيدة العقيدة من العقل خلاص ينعقد قلبك على هذا التوجه لا يمكن أن تتغير رغم عظم النوازل ورغم شدة القوارع اقرأ في سير السلف وفي واقع الرعيل الأول لترى العجب العجاب ترى من يوقف ويسلخ جلده ثم يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما أي عقيدة هذه يطعن أحدهم حتى تسيل الدماء من جسده فيأخذ من دمائه وهو يعلم أنها ما أريقت إلا في سبيل الله ثم يمسح بها وجهه ويقول فزت ورب الكعبة من أين جاءوا بهذه المبادئ وهذه العقيدة من مثل هذه الدروس التي ننهل بها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معين كتاب الله ومعين سنة رسول الله ذلك المعين الصافي الذي لا كدر فيه أصفى نبع ينهل منه بل الإنسان نبع الكتاب والسنة لذلك لما كان الصحابة ينهلون من ذلك النبع كانوا أئمة بالصبر أئمة في التوكل أئمة في الإقدام أئمة في كل أبواب الدين ولما كنا لا ننهل من هذا النبع أو نقصر بالنهل منه بل ننهل من ينبوع الدنيا الذي شابه الكدر بذلك ضعف إيماننا وخارت قوانا ودب الوهن فينا هذا أحد الشباب يقول اتصلت على والدي تعرفون كبار السن فوالده كبير في السن قال يا ولدي وين وين ذهبت وين رحت يا ولدي قال قاتل أمريكي قال انت خذ انت مجنون أنت خبل يعني فيك خبل ناطح أمريكا سبحان الله فانظروا إلى جواب هذا الرجل قال نعم هذه سنة التدافع بين الحق والباطل حتى لو لم يبقى على ظهر الأرض إلا موحد واحد فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فسيكفيكهم الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وغير ذلك من الآيات بالغواني دولة الإسلام نعليها بأشلاء الرجال دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي نفتديها بالغوالي